بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa layliska labaad ee boga koob iyo lixdan ku yaalla layliska labaad ee boga koob iyo lixdan ku yaalla ayaynu ka bilaabaynaa am min alxaqiiqati ma xaqiiqa am min almajaas mise waa majaas kelimatu shamsayn kelmadda ashamsayn ihi fii qowli lmutanabi mutanabi hadalkiisa marka ay ku jirto yarfi isagoo u barooranaya ukhta sayfudowla sayfudowle walaashii isagoo u barooranaya wuxuu u barooranayaa sayfudowle walaashii ayuu u barooranayaa ma xaqiiqa mise waa majaas markaa su-aalahan ama layliska labaad wuxuu ka kooban yahay oo dhan haddaan eego waxa weeye shay xaqiiqo aha iyo shay majaas aha baa laysku taniyeynaya kolkaa waa musan ama waa jamco waa laysku jamcinaya kolkaa kelmadan meesha ku jirtae musanaha ah ayaa labada jusay ka kooban tahay jus mid kamidahina uu majaas yahay jusna uu xaqiiqo yahay ama jamcan meesha ku yaalabay ajsaadiisa qayb kamidahina xaqiiqo tahay qayb kamidahina ay majaas tahay gebilaylisku saasuu ku socdaa markaa mutanabi baa yidhi markii uu uu baroorta u samaynayey inanta ah falayta daalicata shamsayni haa'ibatun walayta haa'ibata shamsayni lam tagibii wuxuu yidhi falayta alla miya waa tamani alla miyey daalicata shamsayn labada cadeedood ta soo baxaysaa haa'ibatun may maqnaato labada cadceedood walayta haa'ibata shamsayn alla labada cadceedoodta maqanina lam tahibi maxay u maqnaatay oo miyay soo baxdo haddaba laba cadceedood baa ninkani jira buu ku leeyahay waa shamsayn labada cadceedood shamsa waa tii caadiga ahayd ee cirka ka soo baxaysay midna waa inantan geeriyootay allah u naxariistee ayuu leeyahay cadceed bay ahayd kolkaa laba cadceedood baa dunida ka jiray buu yidhi waa cadceeddii caadiga ahayd iyo inantaa haddaba inantii way dhimatay oo dib uma soo noolaanayso cadceeddii dunida laakiin soo bixi jirtay way usoo baxaysaa markaa wuxuu yidhi alla cadceeddan dunida usoo baxaysaa miyay maqnaato waa cadceeddii caadiga waa xaqiiqo markaa labada cadceedoodta soo baxaysaa miyay maqnaato waa ah. xaqiiqo markaa ah. labada cadceedoodta soo baxaysaa labada cadceedoodta maqanina maxay u maqnaatay buu yidhi labada cadceedoodta maqan muxuu uga jeedaa gabadhii dhimatay kolkaa waa majaaskii weeyaan falayta miyay daalicata shamsayni labada cadceedoodta soo baxaysaa haa'ibatun maqnaato walayta miyaa haa'ibata shamsayni labada cadceedoodta maqanina lam tadibi maxay u maqnaatay alla miyay soo baxdo kolkan wuxuu tilmaamayaa inay cadceedda caadiga aba ay ka faa'iido badnayd waa wax iddico la yidhaahyo nimanka sugaanyahankii ay isticmaalaan balaaqadana heer weyn kaga ugu fadhiyo weeye xaqiiqatun an majaas ma xaqiiqa kelimatu bedran kelmadda bedrana oo fii qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa ku jirta bedran ayuu gabayaagu isticmaalayaa waqad nadarat badra dujaa wa ra'aytuhaa fa kaana kilaanaa naadiran waxdahu badraa u fiirso habeen madow ayay inani soo baxdo dayaxay eegtay buu yidhi anna iyadaan eegay buu yidhi dee mid kastaaba dayaxunbuu eegayey buu yidhi iyana dayaxun bay eegaysay ana dayaxun baan eegayay buuhi kolkaa labadaa dayaxee halkaa ku jiraa ma xaqiiqa mise waa majaaz ka waa xaqiiqa bedriga hore waa xaqiiqa oo waa bedrigii dayaxii caadiga ahaa ka dambe uu leeyahay eh, fakaana kilana naadiran waxdahu bedran markuu ku yidhi bedran laba macno leh kay iyadu eegaysaa waa xaqiiqa ku isagu eegayaana waa iyada oo waa majaaz markaa وqad naadrat badra dujawaa ra'aytuha fakana kilana naadira waaxdahu badran waqad nadarad waxay sii eegtay bedra dujaa habeenka madow dayixiisa ayay sii eegtay wa ra'aytuhaa anna waan arkay oo waan sii eegay iyadii fa kaana wuxuu ahaaday kilaana labadayada mid kastoo naga tirsaniba naadiran mid eegaya waxdahu keligii bedran dayax hadna keliday baan dayax eegayay buu yidhi iyana keligeed bay dayax eegaysay buu yidhi kolka waa xaqiiqiya majaas isku jira weeyaan markaa badriga koobaad waa xaqiiqa un ka dambe ayaa isku jira isaga laftiisu binisbati laha waa xaqiiqa binisbati lahuna waa majaas weeyaan aqiiqatun am majaas ma xaqiiqa mise waa majaas kelimatu layaali fii qowli lmutanabi kelmadda layaali ee mutanabi gebaygiisa ku jirtaa ma xaqiiqay ahayd mise majaas bay noqonaysaa waa mutanabi baa doonaya inuu gabay tiriyo wuxuu yidhi nasharat alaaثa dawaa'iba min shacariha fii laylatin faarat layaaliya arbacan wuxuu yidhi nasharad inantaasi waxay fidisay alaaa dawaa'iba saddex halabood saddex timo ayay sii daysay oo min shacriha timaheegii ka tirsan fii leylatin habeen madow fa arad waxay dadkii tusisay layaaliya arbacan afar habeenunbay dadkii tusisay afar habeen ayay dadkii tusisay kolkaa dawaa'ibtu waxa weeyaan timaha inta gaarkaa ah isku xidhan ayaa daaib la yidhaahdaa dawaa'ibna waa jamaco waa guruub guruub markay timihu iskugu xidhan baa guruubka iyo guruubka iyo guruubka kolkaa timaheegiiyo saddex guruub u xidhan ayay dadkii tusisay buu yidhi habeen madow timaheegu okay saddex bay ahaayeen laakiin habeenadiioo afara un baanu aragnay buu yidhi haddaba habeenadan afarta ah layaaliya arbacan habeenadan afarta ah saddex waa majaas oo waa timaheegii saddexdii daa'ibo ayuu ka dhigayaa habeeno mid kastaba midna waa xaqiiqo oo waa habeenkii caadiga ahaa weeyaan nasharad waxay fidisay alaaa dawaa'iba saddex halabood oo min shacrihaa timaheega ka tirsan fii leylatin habeen madow fa arad waxay tusisay dadkii layaaliya habeeno arbacan afara ayay tusisay way isku jirtaa xaqiiqiya majaas nasharaad ثalaaثa dawaa'iba min shaariha fii laylatin faaraat layaaliya arbaca mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun waa duaaba markaa dhawaa'ib duaaba du'aabaduna waxa weeyaan inta rucubtae mar laysku qabto ama gaarka loo xidho weeyi aqiiqatun am majaas ma xaqiiqa mise waa majaas kelimat lqamarayn fii qowli lmutanabi kelmadda qamarayn ee qowlka mutanabi ku jirtaa ma xaqiiqa mise waa majaas wastaqbalat qamara asamaa'i biwajhiha faaratniya alqamarayni fii waqtin macan wuxuu yihi wastaqbalad waxay sii eegtay buu yidhi inantaasi qamara samaai dayaxa cirka ku yaalla ayay biwajhihaa wejigeyga qaabilisay wejigunbay ku eegtay dayaxii cirka fa aratnii waxay itusisay alqamarayni laba dayax fii waqtin macan waqti qura laba dayaxoo soo jeeda ayaan ogaaday ama se aan arkay buu yidhi labadaa dayax ee marka qura soo jeeda waxay ka dhigan yihiin labadaa dayax waxay ka dhigan yihiin waa dayaxii caadiga ahaa ee xaqiiqada ahaa iyo iyadiiu dayax ka dhigayo culima layliska saddexaad iyo ka afraad iyo ka shanaad iyo ka lixaad iyo ka toddobaad ka toddobaad mooyaane intaasiba adaa lagaa rabaayo waa shaqadaadii inaad adu ka soo shaqayso ood soo qabatood buugga u si fiican kitaabka qaybtiisa dambe usoo eegto ayaa lagaa rabaa waayo waxaa lagu leeyahay albarqu oo marna xaqiiqaa marna majaas a keen ariix oo dabayl ah oo marna xaqiiqaa marna majaas a ereyadaasoo dhan haddaad halkan eegtiin ama macnahaba aynu u baahanno inaan yaro macnayno waxaad la soo bixi kartiin bogga laba boqol iyo bal hadda waxaad soo saartiin ay ku qoran tahay siddeetanku halka layliska saddexaad layliska saddexaad sow ma haysiin barqigii bal hadda eega habka inoogu dhigo waa layliska saddexaad ijaabadiisa caadiga ah laba boqol sideean alijaaba can tamriini haali صafxa itnain wa sitiin min albalaagati alwaadixa ijaaba ma aysa halkaa ah. yakjalu lbarqu hilaacu wuxuu la yaxyaxaa fii samaa'ihi samadiisa ku sugan xiina yalmacu lbarqu hilaacu markuu bigleeyo min sakrihi afkiisa uu ka bigleeyo xiina yalmacu lbaqru min aqrihi waxaa ka fiicnayd halkaa inta uu qoray ma arkaysiin xiina yalmacu barqu idaftara arahu markuu yidhi idaftara aruhaa waa laga fiicnaa idaftara aruhaada min arihaabaa ka fiican yakjalu barqu hilaacuba uu yaxyaxaa fii samaa'ihi samadiisa ku sugani xiina yalmacu barqu markuu hilaacu ka soo baxo min arihaa foolasheeda kolkaa labadan hilaac maadan arkayn midna inuu yahay midna majaas yahay mid waa gaba kala qaaday ilkeegiibuu hilaac kaaga dhigaya midna hilaacii cirka ayuu hilaac kaaga dhigaya kolkaa midna waa xaqiiqa midna waa majaas weeye asrajtu riixa dabaysha ayaan koora yar saartay waxaan kooraystay maanta dabayshii kooraha waxaa la odhan jiray faraska marka la diyaargareeyo in la fuluulo ayaa la yidhahdaa asrajtu asrajtu riixa dabayshii ayaan kooraystay wa sabaqtu biha riixa dabaylihii kaleaan kula bereetamayey markaa dabaylaha kale ayaan tartan kula galay miyaadan arkaynin dabaylahan inay kala duwan yihiin dabaysha hore la kooraysanaya dee iminka diyaarad yar bay noqonaysaa diyaarad yar ayay noqonaysaa faras maaha diyaarad yar bay iska noqon kartaa laakiin asalkeegii hore waxaa loo isticmaali jiray carabtii hore asrajtu riixa hadday yidhaahdeen faraska waxa dheereeye markaa jiraa faras ahaa kolkaa faras bay u jeedeen oo riixdaasay faras uga jeedi jireen ta hore qariinaduna waa asrajtuda kooraynta weeyaan markaa saasay u isticmaali jireen wa sabaqtu biha riixa dabaylaha kale aan kula beratamay markuu leeyahayna ariixadaa dambe waa maxay waa xaqiiqo weeyaan lama nhalla lmadaru roobkii markuu shubmay min yadayhi labadiisa qacmood ayuu ayaan asqartu lmadara roobkii caadiga ahaabaan yaraystay roobkii horeba waan yaraystay bui cirka ka di'i jiray ninkani markuu soo da-ay buu yidhi soo onkoday uu soo hooray ayaan roobkii cirkaba yaraystay oon is idhi war roobka cirkuba ilaguu yaraa kolkaa ninkani labada madar ayuu midna xaqiiqo kaaga dhigaya midna majaaz kaaga dhigaya madarka hore waa majaaz laman halla almataru inhalla markuu hooray lamaa markii inhalla uu hooray almataru roobkii markuu hooray min labadiisa qacmood uu ka hooray ayaan asqartu lmatara roobkii kaleba yaraystay roobkii kaleba waxaan u arkay inuuna roob ahayn markaa waad aragtaa roobkan kale dambe waa xaqiiqa ka horena waa majaaz nasara alkhatiibu khatiibkii ayaa baahiyey adurara jawhar ayuu baahiyey oo faazra bidurari jawhartii caadiga ahayd buu naqsi ku yimid markaa jawhartii caadiga ahaydba suuqa way ka bixi gaadhay buu yihi khatiibku markuu hadlay kolka labadan jawharood durarkan ma arkaysaa ayayta hore majaas tahay durarka hore ma aha xaqiiqe waxa weeye markaa maxay waa kelmadihii uu ku hadlayey khatiibku ama wacdigii uu jeedinayey ayaa la odhanayaa addurar durarka dambana waa maxay waa xaqiiqadii caadiga ahayd ra'aytu aclaman dacaw baan arkay yakiidu liummatihi ummadiisa shirqoollo u samaynaya kaydan shirqoollo yacjizu canhu ay ka caajisayaan kullu aclamin dacaw kastaaba waxaan arkay buu yidhi dacaw shirqoollo ummadiisa u maleegaya shirqoolladaana dacaw kastaa uuna karaynin ama uuna samayn karaynin haddaba saclabku labuu ahaa laba saclab ayaa meesha ku jira ka hore waa majaas oo waxaa looga jeedaa nin khabiia oon waxba ka xishoonaynin oo wax kaste oo xun ummadiisa la damacsan ama la maagan ayaa aclab markaa lagu tashbiihinaya ama isticaaradiisa looga jeedaya aclabka dambena waa dacawii kale caadigaah waxaa la ogyahay haddii dacaw la sheego inta badan khayaana meeshaa ku jirta dacaw iyo dacawo iyo haddii la sheego khayaana halkaa ku jirta haddii libaax la sheegana geesinimaa meeshaa ku jirta waa inta badan waxa layska soo qaatay la ogyahay weeye haddii bad la sheegana deeqsinimaa meeshaa ku jirta markaa eriyada marka la isticmaalayo saasaa loo kala badan yahay haddii waraabe la sheego hunguribaa meeshaa ku jira waraabe haddii la sheego wax lagu soo qaado oo waxaas waa waraabe marka la leeyahay dhinacyo badan baa shayga lagaga shabihi karaa eeg farsamo xumada waa lagaga shabahaa laakiin waa nooc yar qariiba weeyaan haddii waxaasi waa waraabe la anuu uma jeedo un gurigee farsamaxumaan ujeedaa la yidhaah waa lagu shabihi karaa laakiin sida badan af carabiga hadal la isticmaali jiray maaha waa laga badan yahay markaa insha allah laylisyadenaasi dee saasay uga shaqaysan yihiin waxalla wax mashkalado ay idinku hayaan male iska soo dhaaf layliska toddobaad usoo gudub layliska toddobaad haddaan kelmadaha macnayno layliska saddexaad albarqu waa hilaac alriix waa dabayl almadar waa roob addurar waa jawhar asaclab waa dacaw annasr waa gorgor annujuum waa xidigo kala ba'diisa haddaan eegno qariqa wuu qarqoomay qatala wuu dilay mazaqa wuu jarjaray shariba wuu cabbay dafana wuu aasay araaqa wuu daadiyey waa dhiigoo loo isticmaalaa inta badan ramaa wuu toogtay saqada wuu soo dhacay layliska afraad hadaan eego axyaa waxaa nooleeyey dalca ayaa nooleeyey xuba jacaylkii waxa ayuu dalci soo nooleeyey nasra alkhaiibu khaiibkiibaa baahiyey zaraca almuxsinu kii muxsinka ahaabaa beeray qawama almucalimu macalimkiibaa toosiyey qatala alkaslaanu wahsadihiibaa dilay xaarabat oroba reer galbeedku waxay la dagaalameen waa aljahla saasayna yidhaahdeen kelimatu udun bal hadda eeg kelimatu udun adaa lagaaga rabaa inaad isticmaasho oo dhegtiiya dee layliska lixaad ka win waxaad keentaa arbac jumal oo tashtamil ay sidato kullun minha calaa majaazin luqawiyin calaaqatuhu lmushaabaha waa isticaara ha noqdo layliska toddobaad ishrax waxaad sharaxdaa beytay albuxturi fi lmadiix labada beyd ee buxturi leeyahay ammaanta sharax uma bayin waxaad caddaysaa maa tadamanatu waxay sidato kelimatu shamsayn oo min alxaqiiqati waalmajaaz طلعت لهم وقت الشروق فعاينوا سنى الشمس من أفق ووجهك من أفق فما عاينوا شمسين قبلهما التقى ضياؤهما وفقا من الغرب والشرق وانكي بحتوي لورن جري ويان وحيري طلعت لهم ويكو صباح inantii baa ku soo baxday inantiibaa ku soo baxday galbeedkana kaga soo baxday waa qasab inay aggan ka timid waayo waxa sheegaya inay inantu xaggan ka timid galbeedka kelmadda ka dambaysaa sheegaysaa dalacad lahum way ku soo baxday inantii raggiibay ku soo baxday waqta shuruuq markay cadeedu soo boodaysay mar markay cadeedu sidaa unu soo baxday ayay iyaduna galbeed ka soo baxday buu yidhi cadceeddu soo baxaysaa markaa bari bay cadceeddu ka soo baxaysaa kolkaa iyaduna cagsigeed waa inay ka soo baxdaa dalacad lahum way ku soo baxday ma dalacta buu yidhi mise dalacad buu yidhi shukran kolkaa inan maaha waa nin buu ammaanayaa dalacta lahum waad ku soo baxday nin yahow nin buu ammaanayaa markaa waqta shuruuqi markay cadeedu soo boodaysay ayaad ku soo baxday xaggan aadna ka soo baxday galbeedka facaayanuu dadkii waxay arkeen sana shamsi cadeeda fallaadhaheegii iyo iftiinkeegii oo minufkin ufqin ka soo baxday waa jihadan bariga iyo wa wajhaka wejigaaga oo min ufqin jihadii kale isna ka soo baxay iyo wejigaaga fallaadhihiisiyo isna jiha kale ka soo baxay famaa caayanuu dadweynuhu mayna arag shamsayni laba cadeedood qablahumaa maalintaa ka hor oo iltaqaa uu kulmay diyaahumaa iftiinkoogu maalintaa ka hor dadweynihii laba cadeedood oo dunida usoo wada baxay mayna arag buu yidhi oo wifqan iswaafaqay oo min algarbi galbeedka iyo wa sharqi bariga kasoo wada baxay kolkaa bari bay ka baxday waa cadceeddii caadiga ahayd madiine galbeed bay ka soo baxday waa ninkan uu ammaanayo wejigiisii weeyaan labadii cadceedood baa kolkaa fooda isku dhuftay alacta lahum waad soo baxday dadweynihii waqta shuruuqi baad soo baxday markay cadeedu soo baxaysay facaayanuu waxay arkeen sana shamsi cadeeda iftiinkeegii min ufqin jihati oo ka soo baxaya wa wajhaka wejigaagiina way arkeen min ufqin jihada kale isagoo ka soo baxaya famaa caayanuu mayna arag buu ku ihi shamsayni laba cadceedood qablahumaa ka hor iltaqaa uu kulmay diyaauhumaa iftiinkoogu wifqan isagoo iswaafaqsan oo min algarbi galbeedka iyo washari bariga ka soo baxaya waad aragtaa majaas ku jira famaa caayanu shamsayni majaas baa ku jira xaqiiqina way ku jirtaa labada cadceedood ta barigu waa xaqiiqa ta galbeedkuna waa ninka uu ammaanayo waa majaas de markaa culim halkaa waxaa inagaga dhammaaday majaaskii hadaba waxaa la ogaaday culimo waxaan si fiican u ogaanay inuu majaasku yahay kelmad macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn looga jeedo waxaa kaloo inoo soo khulaasoobay majaasku inuu luqad kasta ku jiro ayaa inoo soo khulaasooday waxaa kaloon ogaanay af soomaaligeenna badankiisu inuu majaas yahay baan ogaanay waxaa kaloo la ogaaday xaqiiqada iyo majaaska inuu macno sareeyo majaasku inuu macno sareeyo xaqiiqada iyo majaaska waxa macno sareeya majaaska macno sareeya labadaba carab isticmaashay adigu magac u samee haddaad doonto wada xaqiiqaba dhe haddaad doonto magac mashkilad male labadan isticmaal labada isticmaal maaf carabigii bay ku jiraan kolka waxaad ogaatay labadaa isticmaal ee carabi ay isticmaashay waxa balaaqo badan ayaa balaaqo badan majaaskaa balaaqo badan siduu tashbiihuba uga balaaqo badnaa xaqiiqada caadiga ah haddaan idhaha maxamed waa geesi iyo haddaan idhaha maxamed waa libaax yaa balaaqo badan waa libaaxdaa balaaqa badan waayo waa geesi haddaan idhaa weli raggii kaama saarin inaad nin tahay baan kuu sheegay haddaan laakiin waa libaax ku idhaa waxay ka dhigan tahay ragnimadiiba intaad dhaaftay baad libaaxnimo rasmiya isku bedeshayba ay ka dhigan tahay hadda libaaxnimada xagga xayawaannimada ha ka eegin waanigii kulahaa waraabaha xagga hungurigaa wax lagaga shabahaaye xagga farsamaxumada lagagama shabahaan ku idhi libaax markaad qofka ku shabahayso xagga xayawaannimada loogama jeedo maxaa looga jeedaa haddaa waxaa looga jeedaa xagga geesinimada looga jeedaa kolkaa libaax haddii lagu yidhaa waa warkaagi wuu dhan yahay weyaan ka balaaqo badan ardayow markaste xaqiiqada marka la sheegayo laakiin culimmadu waxay isku hayaan majaaskiiyo kinaayada yaa balaaqo leh kelmadaasi halkeega kinaayadana bal aragno kinaayaduse ma xaqiiqa mise waa majaas kelmadaasaa kolkaa iyada uu hadal ka taagan yahay in badanna runtii cashiiradeenni iminka soo baxay af soomaali waan idinku tusaaleeyey soomaali waan idinku soo tusaaleeyey waxaan idin tusay ereyo badan oo soomaaliya oo majaasa soocaynkaa maaha haddana khaldanayn alculima soocaynkaa maaha maxaan idin soo tusay ereyo badanoo dee waxaan idin tusay daasaaba majaasa waxaan idin soo tusay ereyo badan halkay ereyadu yaalleen aynu aragne ma waan idin soo baan odhan lahaa soo maaha waan soo tusay halkaan idinka idhi kolkaa waxaa jiraa af soomaaligeennan majaaska ku jira aad buu badan yahay runtii haddaba culimo waxaynu u jeednay cashiradii hore o dhan markii la baranayey mulaqu lmajaaz laakiin majaaz alugawi ha ahaado majaaz alcaqli ma ahayn majaaz alugawi kelmadaha majaaska gala ayaynu soo sharxaynay maanta majaaskii baa la doonayaa in la qaybiyo majaaskii ayaa la qaybinaya kelmadii haddaba macnaheega macnaha aan ahayn looga jeeday ayaa la qaybinaya oo labaa loo qaybinaya kelmaddaa macnaheega macnaha aan ahayn looga jeeda inay tahay isticaaro iyo inay tahay majaasulmursal labadaasaa loo qaybini maxaynu u qaybinay kelmaddii eeg haddawaa majaaskii guud kelmaddii guud ee majaaska ahayd ayaynu laba u qaybinay waxaynu u qaybinaynaa markaa inay maxay iyo maxay kala tahay inay tahay isticaaro iyo inay tahay maxay iyo inay tahay majaas almursal labadaa kelmadood baynu markaa u qaybinaynaa waa mid isticaaro ah iyo mid majaas almursal ah labadaasaynu u qaybinaynaa xaaji waxaa lagaa doonayaa majaaskii talow qaybtani halkay ka soo baxday shalay waxaan idiin sheegay arkaanta daruurigii inay shan tahay arday kasta in looga baahan yahay shan qodob shanta qodobee loo baahan yahay waa maxay shanta qodob maxay ahaayeen mustacaar haye mustacaarka marka la qiimeeyo wax qaybaha halkaa ka soo baxa waa kow mustacaaru lahu mustacaaru lahga haddii la eegana qaybaha halkaa ka soo baxa haye mustacaaru minhuga haddii la eegana qaybaha halkaa ka soo baxa haye alcalaaqa halkaasu iminka cashirkeenu maraya alcalaaqada marka la eego wey calaaqadu maxay ahayd culimo maa macna alcalaaqa maxay ahayd calaaqadu maxay ahayd waxay ahayd calaaqadu xidhiidhka ka dhaxeeya kelmadan majaaska ah macnihii marka hore looga jeedi jiray iyo macnaha iminka looga jeedo haddaan ku idhaa waraabaa tahay waraabaha kii marka hore la odhan jiray sowma waraabaha buurta waar marka hore waraabaha maxaynu odhan jirnay waraabaha buurta ayaynu odhan jirnay kolkaa waraabaha buurta iyo adiga xidhiidhka idinka dhexeeya waa maxay markaa haddaan ku idha waraabaad tahay ama lagu idhaa waraabaad tahay waxaa xidhiidhka calaaqadu waxa weeye kelmadan waraabaha ah ee iminka ninka looga jeedo markii hore waraabaha buurta ee xoolaha cuna looga jeedi jiray kolkaa waraabaha buurta ee xoolaha cuna iyo ninkan xidhiidhka ka dhexeeya calaaqa la yidhaah kolkaa xidhiidhkaa ka dhexeeya waa maxay ya hunguri baa ka dhexeeya soo ha hunguri baa ka dhexeeya waa sax haddaba waxaa la doonayaa culimo calaaqadu hadday tahay mushaabaho bal eeg hadda hadday calaaqadu tahay mushaabaho ay meeluun iskaga eg yihiin tahay mushaabaho isticaara la odhanayaa majaaska iminka ninkaa ah hunguriga weyn iyo waraabaha sa hunguribaa almushaabaha ayaa ka dhexaysa maynaan odhan ya kolka waa waa isticaaro haddii xidhiidhka ka dhaxeeya labada erey uu noqdo tusaale ahaan maxay waxaan mushaabaha ahayn hadduu noqdona majaas almursal baa la odhan maxaan ku idhi hadduu noqdo waxaan haddayna isshabihin waa inay badh iyo kullihiin ama isku dhex jiraan waa inay isku dhex jiraan sow maynaan soo marin inta guriga la magacaabo in qofka looga jeedayo ama inta qofka la magacaabo in guriga looga jeedi karo soo maynaan soo marin ya ha kolka haddaba waxaad ogaatay haddii ay isku dhex jiraan oo kale ama ay badhoo kale isku yihiin oo kale ilain mararka qaar baa badhoo kale loo isticmaalaa iminka waxaan odhanayaa waxaan odhanayaa qof idinka idinka midaan kusoo habdal qabsanaya cabdalla baan odhanaya waa sidee masaajidkii u cabanayaae ardaydii masaajidkao dhan baa cabanaysaan odhan karaa oo kaa cabanaysa haye talow ii yimid hal arday baa ii yimid hal arday baa cabanaya maxaanu odhan waaye waa majaas ardaydiibaa cabanaysaan odhanaya hadda qof baana iiga yimid xaqiiqadu qof baa cabanaya inaan idhaabay ahayd kolkaa kulligii baan iska wada siiyey waa ogaan inaguba soo naga isticmaala orta ninkii hebel yaa dilay baad odhanaysaa de ree dilay baad odhanaysaa oo ree hebel iyo dumar ba iskugu wada tegeena way dileen maxay kula tahay ree hebel dilay markaad leedahay ma iyo dumar baa iskugu wada tegey ninkaa dilkiisaoo ka qayb qaatay mise qof kamidaa dilay kolkaa majaasal mursal miyayna ahayn calaaqaduna kuliya qofkaale oo kale mayna ahayn masaajidkii baa kale ama ah, ereyga lamidka ah waa majaasal mursal weeyaan markaa ilaahay baa qur'aanka ku yidhi bal hadda u fiirso markaan aan leenahay ree hebel baa dilay dembi ninkaas somaalibanin soomaali baa dishaa la odhan karaa soomaali baa disha ma soomaali o dhan baa iskugu timin talow eeg ilaahay baa qur'aanka ku yidhi nebi maxamedkiiyo lala hadlayo id qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana id qaala lahum nnaasu nebiga yaa id qaala lahum saxaabadiiy rasuulka yaa la hadlaya annaasu dadkii baa la hadlaya baa la dadkii waxay ku yidhaahdeen nebiga war inagu dadkaan ku jirnaayo nebiga maynuu tagnay ila waxaa la yidhi nebi maxamedow dadkiibaa kula hadlaya ama saxaabada dadkiibaa la hadlay baa layidhi dadkii kolkaa dadkaasi annaas welibana waa magac alwata cumuum buu faa'iideeyaa dadoo dhan inay noqdaan haye dadoo dhan miyay nebiga u tegeen baad u malayn mise baa u tegey muxuu odhan jiray ibnu mascuud soo maahayn nucaym binu ayaa u tegey kolkaa nucaym binu mascuud waa ibnu mascuud markii uu u tegey uu ku lahaa haddaa way gaaladaa soo kiraysatay moogtahay maaha cabdullahi ibnu mascuudna nucaym ibnu mascuud markuu u tegey bal hadda u fiirso ayaa laga cibaareeyey dad oo dhan inay u tegeen waa dee markaa aad leedahay ree hebel baa dilay oo kalun weeyaan waa majaas almursal calaaqaduna waa kuliya ma aha mushaabaha ma aha culima haddaba cashirkeenani maanta wuxuu ku saabsanaanayaa wuxuu cashirkeenani maanta noqon doonaa haddii ilaah yidhaah isticaarada kolkaa maxaa inaga hadhaya majaaskii majaasalmursalkii mursalkii baa inaga hadhaya isticaaraduba waa majaasi isticaaradan maanta ka hadlayna haddaba haddii aan la yidhaah walima isticaarada markaan ka hadlayno maxaynu nidhi calaaqadu shardi waa inay maxay tahay isticaarada almushaabaha waa inay shardi isticaarada waa kelmad macnaheegii macno aan ahayn looga jeedo laakiin shardi calaaqadu ay mushaabaha tahay shardi calaaqadu waa inay maxay tahay almushaabaha labada shay oo meelun iskaga shabahay waa inay tahay haddaba isticaaradaa waxaan odhan karnaa tashbiihii horta ma soo barannay tashbiih ka warrama culima sida loo xasuusan yahay shay shay lagu shabahan see loo xasuusan yahay ya bal waxaad tidhaahdaa kumaa odhanaya waxaan arkay nin libaaxoo kale ah xagga geesiisanaanta ayaa tashbiih igu sheegaya intaa waxaan arkay nin axmed haye waxaan arkay nin libaaxoo kale ah xagga geesiisanaanta ra'aytu rajulan fi shajaaca arkaantii afarta ahayd kuma igu darayo halkaa ka soo saaraya hadalkaa axmed ah, iminka ra'aytu rajulan kalsadi fi shajaaca haye tadaa mushadaha bal hadda u u fiirso xaaji ra'aytu rajulan nin baan arkay ninka oo kalsadi libaaxoo kale ah fi shajaaca xagga geesinimada ma tadaa mushabaha baa bal hadda yar fiirso haye sax rajul baa mushabbaha halkaa ta'da ka tidhi rajulka ka qaado rajul baa mushabbaha haye maxaa tidhi asadna waa mushabbahun bihi haye ra'aytu rajulan kalasadi fi shajaaca fi shajaacana wajhu shaba haye kaafkuna waa aadaatu tashbiih sax soo afartaa rugni ma leh culima waxaan haddaba maanta isxasuusinaynaa isticaaro marka la samaynayo waxa shardiya in tashbiih laga sameeyo isticaaro marka la samaynayo yayna ku hoos marin masaladu xaaji isticaaro iska samaysantaa weli ma jirto isticaaro marka la samaynayo maxaa laga sameeyaa isticaarada tashbiih baa tashbiih baa ka horreeyey hadalkani marka hore tashbiih buu ahaa eeg hadalku saddex dariiq buu soo marayaa mar xaqiiqaan ugu dhawaaqayayo waxaan odhanayaa war ninkani waa geesi waa xaqiiqa markaasi hadalkaasaan is odhanayaa balaaqa male balaaqo weyn u samee baan odhanaya markaasaan odhanaya tashbiih u isticmaal war ninkani waa libaaxoo kale waa geesigii baan u bedelay waa libaaxoo kale tashbiih baan u isticmaalay tashbiihii baan yasayaayo waxaan is hadalka balaaqo badan keen markaasaan odhanayaa ra'aytu asadan fi lmasjidi ra'aytu asadan fi lmasjidi libaax baaban masaajidka ku arkay war tashbiihiiba ka daa wax ninnimo aba meesha ka saaro libaax caadiya ka dhig haddaba ra'aytu rajulan kalasadi fi shajaaca markaan idhaa eeg arkaanta afartaa ma arkaysaa akhii arkaanta afartaa ma arkaysaa waxa waajiba marka isticaaro laga dhigayo arkaantii tashbiiha in aadaadka la tuuraa waa waajib maxaa qasaba baan ku idhi in tuuro in aadaadka la tuuraa waa qasab maxaa soo hadhay markaa saddexdii kale saw ma aha kii weju shabaha aan odhan jirnayna calaaquu isku bedelayaa magiciisa weju shabihi muxuu isku bedelayaa calaaqa isna iskaga tag waana la sheegi karaa waana laga tegi kara calaaqadana iskaga tag maxaa soo hadhay hadde tashbiihii baan weli ku jiraa weli waa tashbiih maxaa soo hadhay markaa arkaantii afar tahay labada mushabah iyo mushabahun bihi hadday wada sheegnaadaan waa qasam in tashbiih la laakiin waxa waajiba mushabbih iyo mushabbahun bihi in kolba mid la xadfo haddaan doono waxaan xadfi mushabbaha maxaa ii soo hadhaya markaa mushabbahun bihigii kolkaa rajulkii baan xadfi oo asadkii baan soo reeban ra'aytu rajulan kalasadi fi shajaaca waxaan odhanayaa ra'aytu asadan qariinun baan ku soo dari meesha qariinadu waa dee ereygii tusayey inuu libaaxi buurta ahayn ra'aytu asadan fi lmasjid hadalkii arkaantii afar tahayd maxaa ka soo hadhay war arkaantii afar tahayd maxaa ka soo hadhay midh baa ka soo haay midhka ka soo haay ma arkaysi ra'aytu asadan fi lmasjid markaan idhaa midhka ka soo hahay waa midhkee mushabbahun bihiga keliya ayaa ka soo hahay wax kale oo ka soo hadhayba ma jiro ra'aytu asadan fi lmasjid mushabbahun bihigaoo quraa ka soo hahay haddaba haddii mushabbahun bihiga lasoo reebo isticaarada tasriixiya la ama musaraxa la yidhaah isla iminka tashbiihii afarta ahayd markaan aadaadka xadfay een waju shabahana xadfay haddaan mushabahumiyiga xadfo unaya soo reebto oon mushabaha soo reebto maxaa la odhanayaa isticaaradaa waxaa la odhanayaa markaa ah. he maxaa la odhanayaa makniya la odhanaya oo eeg isticaaradayba laba usii qaybsanaysa isticaaro musaraxa iyo isticaaro makniyeah waxayna ku salaysan tahay tashbiiha hadii mushabahumiyiga la sheego oo mushabaha la xadfo waa tasriixiyo tashbiiha haddii mataqaanaa mushabaha la sheego oo mushabahubihiga la xadfana waa makniyo kolkaa labadii arkaantii cidda la reebayey kolkaa hadalku ayuu ku xidhan yahay maydinla tahay culima sidaa waxaan dareemi karayaa halkaa cashirkaa iminka aan maraynaa waxoogaa aynu suxuubo leeya cashir hore so iskumaynaan ogeyn waxoogaa yar baan isaga aan dib ugu noqonaynaa sabuurad buu u baahan yahay cashirkan laftiisu sabuurad buu ardaya u baahan yahay ha u noqonin in intaa lagu dhaafi doonee isaga laftiisa dhammaadka kitaabka waxaan isku dayi doonaa inaan isagoo saburada aynu cashirkaas aynu keenno ayaynu isku dayi doonaa in sha allahu tacaala alisticaara tasriixiya wlmakniya isticaara tasriixiya iyo isticaara makniya alamila qaala tacaala ilaah baa qur'aanka ku yidhi kitaabun waa kitaab kitaabkaoo anzalnaahu ilayka aanu litukhrija annaasa dadka si aad uga saarto min aulumaati madowyada ila nuuri nuurkana aad ugu saarto kitaab weeyaan buu ilaha yidhi kitaabun waa khabar markaa mubtadaa ka maqan kitaabun waa kitaab kitaabkaoo anzalnaahu ilayka aanu kugu soo dejinnay kitaabkeennii buu ilaahay ka hadlayaa qur'aanka ahaa ama suuraddii ma suuratu yuusuf bay ahayd ee suuratu ibraahim soo maaha lamra kitaabu anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min aulumaati ila nuur kitaabun kitaab weeyaan haddaba tani waa suuradanibe kitaabkoo anzalnaahu ilayka aanu kugu soo dejinnay litukhrija annaasa dadka si aad uga saarto min aulumaati kufriga iyo fisqiga ila nuuri cadaaladda iyo iimaankana aad ugu saarto ila nuuri cadaaladda iyo iimaanka aad ugu saarto ilaahay kitaabka qur'aankaa waxaanugu soo dejinnay buu nabi maxamed maxamedow ama aanu kugu soo dejinnay inaad dadka kaga saarto ulumaadka ulumaadku haddii carabiga rasmiga la eego waa madowga madowga weeyaan iyo habeenka war habeenkii saw kan weli jooga habeen muna joogin kii indhaha la'aa saw kan weli madow ku jira away dulumaadkii laga saarayey war dulumaadkan loogama jeedo madowgan ishu ay qabanayso waxaa looga jeedaa indhaha quluubtu madowga ay qabanayaan laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu latii fii suduur quluubtaa ilaahay indhaha inoo dhex dhigay ee xalaasha iyo xaaraanta kala aragta ee haddii qofku indhaha uu beelana una waxba kala garan xalaal iyo xaaraamba ay u sinaadaan indhahaa quluubta ku jira ayaa kolkaa laynoo ifinaya si kale haddaynu u dhigno dulumaadkan isticaara ku jirto oo loogama jeedo madowgii rasmiga ahaa ee waxaa looga jeedaa maxay kufriga iyo fisqiga kufriga hadaba ilahay kitaabka qur-aanka wuxuu soo dejiyey in kufriga iyo macaasida laynagaga saaro ilan qur-aanku soo degay kiioo carabtu ay hablahooga yaryar aasaane hablahooga yaryar ay dhaleen iyagoo nolosha ku aasa ayuu soo degayey kolkaa dulmiga la gelayay ilaahay uni uu garanayo intuu leegaa ayuu ilaahay soo dejiyey kolkaa dulmigii iyo dhibaatadii ayuu ilaahay dadka kaga saarayaa kufrigii iyo fisqigii ila nuur marka lagu leeyahayna nuurkii ishu ay qabanaysay hamoodine waxa wey waa cadaalada iyo islaamnimada weeyaan labada ereyba haddaba isticaara ku jirta aulumaadna isticaara ku jirta annuurna isticaara ku jirta haddaan isticaarada aan waxoogaa eegno iminka aulumaad haddaan eegno tashbiiha meesha ku jiray wuxuu ahaa alkufru e, kaulumaati fii kownihi sabab alhalaag maxaanku idhi alkufru gaalnimadu waa ka dulumaati madowyada oo kale fii kownihimaa sababan lilhalaag mid kastaba waa sabab lagu halaagsamo habeenkii imise ayaad aragtay gaadhi dariiqiisa ka baxa imiseaad aragtay qof meel jara ka dhaca habeenkii dee habeen waa hiilbay soomaalidu ku mahmaahdayo habeenka inta badan waa la wada baqaa daaqadahaad xidhataa iyo albaabadaba oad xidhataa haddaba kufrigu waa sidaa habeenka oo kale iyo madowyada oo kale weeyi sida dee waxyaabo badan uu kuugu qarinayo qudaxii buu kuu qarinayaayo musbaarkii buu kuu qarinayaayo beleeyo dhan buu kuu qarinaya kolkaa kufriguna waa saasoo kaleo madowoo dhan baa isna meeshan ku dedan alkufru kaulumaati fii kownihimaa sababan lilhalaag haddaba tashbiiha intaa la eg bal inaga jara waju shabihi fii kownihimaa sababan lilhalaag bal inaga jara okay waxaad soo hadhay alkufru kaulumaad baa soo hadhay bal aadaadkana inaga jara kaafkana inaga jara alkufru ulumaatun baa soo hadhay bal haddaa mushabahana inaga jara kufribuu malaha ahaayee yaa soo hadhay markaa ah. haddii mushabahu bihi soo hadho maxaa la odhan jiray isticaarada arma makniya mise tasriiciya ar tasriixiya dhahde kitaabun waa kitaab kitaabkoo anzalnaahu aan soo dejinnay ilayka adiga aanu kugu soo dejinnay nebi maxamedow litukhrija annaasa dadka si aad uga min aulumaati kufriga iyo macaasida ila nuuri cadaalada iyo islaamkana aad ugu saarto halkaa annuur waxa wey kolkaa isna intii imika kan hore aan sheegay in la eg unbaad sheegaysaayo afartii rukni ayaa ku jira markaa isna annuur waxaa jira aayadda qur'aankaa in badan bay culimadu ka hadlaanoo waa halkan muctasilada iyo aad loogu doodi jiray ama mufasiriinta muctasiladu aad bay ugu doodi jireen litukhrija laamkeyga in badan baad aragtay kio laysku hayo ilaahay afcaashiisa ma buu ilaahay ka leeyahay mise aradkamale ma ujeeduu ka mise ujeed kamale waa kanay leeyiin ilaahay afcaashiisa ujeeduu ka leeyaho waa litukhrija annaasa min aulumaati ila nuur markaa ficilada ilaahay oo dhan inuu yihiin baan garanaynaabay muctasiladu leeyihiin aayadani kolkaa ay leeyihin waanu u deliishanay litukhrija annaasa min aulumaat culimada mufasiriintu markay la hadlayeen waa kay lahaayeen war qaradka waxaa la qofku markuu shayga qabsan kari waayo shayga markuu qabsan kari waayo meel kale u soo maro ilaahayma wuxuu qabsan kari waayey marka horeba maad odhanaysaa inuu dadka iimaanka siiyo marka koobaadba waxay leeyihin ilahay wuu kari waayey bay leeyihiin laasimkooga marka la eego muctasiladu ilahay inuu qofka muslimun ka dhigo ama uu xaqa iyo cadaaladu mar qura geliyo ilaahay ma karaya bay yidhahdeen inuu kitaab soo dejiyo mooyaane kolka kitaabkanay ku xidhan tahay bay ku leeyihin inuu qofkan uu dee kolka adigu almuhim ku leexan mayno oo mufasiriinta in badan baad aragteen iyagoo ka hadlaya litukhrija naasa laamka iyagoo ka hadlaya macnaha laamka uu samaynayo ama uu leeyahay muctailadu markay leeyiin afcaasha ilahay baa qarad faa'iidaynaysa siday aayaddanina tusaysa bay ku leeyihiin waxaa jira anzalnaahu ilayka waa halka laftooda laga doodi jiray muctailadu anzalnaahuda horteeda lafteeda aad bay dood kulol baa mufasiriinta iyo iyaga udhexaynaysay dee ilan mufasiriin waaweyn bay leeyihiin muctailadu mufasiriin la yaqaanay lahaan jireen sida kashaafka ninkii qoray kale kitaabun waa kitaab anzalnaahu ilayka aanu kugu soo dejinnay haddaba waxaynu ogeyn culimo kitaabkeenna qur'aankaa anzalnaa lama isticmaala inta badan kitaabka qur-aanka maxaa la isticmaalaa nazala baa la isticmaalaa nazala nazala baa loo isticmaalaa kutubta hore samaawiga ana anzala baa loo isticmaalaa suuratu aali cimraan maxay ahayd bilowgeegii anzala calayka alkitaab haye anzla tawraat suuratu aal cimraan bilowgeega haddaad eegtiin kutubta kalena waxaa la odhanayaa anzala ama qur-aankaba haddaad eegtiin laakiin kitaabkeenna qur-aanka markaan marayna maxay noqonaysaa nazala ayaa inta badan la isticmaalaa kolkaa waxa weeye halkan anzala baa la isticmaalay sababtu waa laba soo dejin weeyaano kitaabkeenna qur-aankaa markii looxulmaxfuudka laga soo dejinayey waa ansaladana loo isticmaalaya teenan iminka weeyaan laakiin markii nebi maxamed iyo dhulka loo soo dejinayey nazalabaa la isticmaalaya u fiirso markii dhulka qur'aanka loo soo dejinayey waa nazala markii laakiin lowxulmaxfuudkaoo kale ama suuradoo dhan xataa haddaad ka hadlayso suurad oo dhan anzala baa la isticmaalaa suuradoo dhan uu ilaahay soo dejiyey marka la sheegayo anzala waad odhanaysaa laakiin sida badan lowxulmaxfuudka anzala qur-aanka loo isticmaalaa wixii nebi maxamed iyo dhulka markii E, nazla baa la odhanaya oo u shadnaanaya kitaabun waa kitaab anzalnaahu ilayka aanu kuu soo dejinay litukhrija naasa dadka si aad uga saarto min aulumaat ila nuur wa qaala almutanabi wuxuu ihi waqad qaabalahu waxa soo qaabilay mamduuxuhu kuu ammaanayo wacaanadahu qoortuu ka dhunkaday ninuu ammaanayay baa soo qaabiloo qoorta ka dhunkaday markaasuu mutanabi gabaygan tiriyey wuxuu idhi falam aara qablii man masha albaaxru naxwahu walaa rajulan qaama tucaaniiguhu lusdu falam ara maanan arag buu yidhi qablii aniga ka hor man mashaa ninuu u soo lugeeyey albaxru baddu naxwahu xaggiisa ninay badda u soo lugaysay aniga ka hor ma arag buu yidhi walaa rajulan ninna maanan arag buu yidhi qaamad ay istaagtay tucaaniquhu iyadoo qoorta ka dhunkanaysa alusdu libaaxyadu weli ani ka hor ma arag buu yidhi libaax qoorta ka dhunkado iyo ninay badi u soo kacdo toona kolkaa muxuu u jeedaa ninkanuu ammaanayey ee soo dhaweeyey qoorta ka dhunkaday ayuu ka dhigayaa xagga deeqsinimada waa bad oo maanta bad baa aniga isoo dhawaysay buu leeyahay xagga raganimadana waa libaax oo libaax baa dhunkaday buu leeyahay culama iska ilaaliya dee naxwiilayaal waad ahaan jirteene qaama tucaaniquhu qaama tucaaniquhu iska ilaaliya weligiin qaamad waa ficil faacil bay u baahan tahay yaa kacaya talow waan alistu baa kacaysa tucaaniqu waa ficil faacil bay u baahanta yaa dhunkanaya alistu labadan ficil dood baa ka dhacday markaa way doodayaan labadan ficil maxkamaday isla tegeen qaama tucaaniquhu alustu gartii waxa la siiyey kolley waa laysku khilaafay ka la siinayo in caamil an iqtadayaa fi smin camal qablu falilwaaxidi minhuma alcamal waani waa tucaaniquhuda waani wlaa cinda ahli basra basriyiintii waxay qaateen tucaaniquhu in la siiyo eh, wakhtaara cagsan wkhtaara ayrhum cagsan ayruhum daa usra falam ara maanan arag qabli aniga ka hor man mashaa ninuu u soo lugeeyo albaxru badu ay u soo lugayso naxwahu xaggiisa walaa rajula ninna maanan arag qaamad ay istaagto tucaaniquhu ti ay qoorta ka dhunkanayso alistu libaaxyadu halkaa laba isticaaraa ku jira ma idiin muuqataa labada isticaaro waa tee iyo tee waa albaxru iyo iyo alusdu baa ku jirtaa laba isticaaro halkaa ku jiro waadix bay iska yihiin wa qaala wuxuu ihi fii madxi sayfidowla markuu sayfidowla ammaanayey amaa taraa dafaran xulwan siwaa dafariin tasaafaxaat fiihi biidulhindi walimamu amaa taraa war miyaadan u haysanin ama miyaadan u arkaynin dafaran horta guul miyaadan u arkayn xulwan macaan siwaa dafarin guul waxaan ahayn guushaasoo tasaafaxat fiihi ay isqacan qaadeen ay isa salaameen biidulhindi tii caddayda hindiya lagu sameeyey waa seefaha kuwii cadcadaaya hindiya lagu sameeyey waa seefaha iyo wallimamu dhafoorku adigu guulba uma haysatid buu yidhi haddii seeftiiyo dhafoorku ay isa salaami waayaan war ka warran seeftiiyo dhafoorka isa salaamay maadan caadiyaha ya ma aqiiqay kula tahay mise istixaaray kula tahay seef iyo dhafoor baa isa salaamay ardayow halkaa haddaba waxaa ku jira isticaaro isticaaradii nasiibka waxay inaga gashay kelmadda tasaafaxadaba inaga gashay tasaafaxad haddaba tabiciyay noqon doontaayo waa isticaaro soo socota waa cashirka soo socda weeye tabiciyaa la dheer tasriixiyadii tasriixiye tabiciye kasii noqotay bay noqotay waxoogaa inuu xabaddaa ka daayo ayaa fiicnaan lahayd kolkaa inuu kusoo tusaaleeyo amaa taraa war miyaadan arkaynin dafaran guul miyaadan u arkaynin guusha oo xulwan macaan siwaa dafarin waxaan guulahayn guusha oo tasaafaxad ay isqacan qaaday fiihi dhexdiisa biidulhindi hindiyad kuwii cadcadaayee lagu sameeyey walimamu iyo dhafooradu limam waxaa loo yaqaanaa timaha yar ee halkaa dhegta agteeda ku yaala waa iska dhafoorkii un weeyaan halkaasaa limam la yidhahyo intaasoo dhan baa lagu ilaaqa mararka qaar laakiin sida afcarabiga rasmiga intaasi food baa la food waa food weeye af soomaali baan moodaynaa soo maa soomaaliyaan halkan foodi noo ee carabigana naasiyaa la yidhaha halkan laakiin food had ereyga foodi waa afcarabi sidiisuu afcarabi u yahay food kolkaa food waa halkan foodi waa halkan haddii food la yidhaah halkanay noqonaysaa afcarabiga waa kii lahaa dee ninkii wabyada food ilaswadu xataa rataa liyalcaduw lsraqu fayaa xabada almowt laxmaru markii uu cabanayey food af carabiga aad baynu u isticmaalnaayo la socone kilkilada si arkaysiin kilkila waa halkan af carabiga la yidhah lakin kaafkunbaa la fadxiya maxay noqoni haddii kaafka aad fadxiso kalkala bay carabtu tidhahdaa halkaa hataa halkaa era laga qosla maaha waa halkan kalkala bay intaa yidhaahdeen markaa waa kalkala waa kii imrawlqays ka gebyayey dee faqultu lama eh, eh, tamadaa bisulbihi waardafa acjaazan wanaa'a bikalkalin markuu lahaa kalkal waa halkan inaguna kaafkii uman hoos dhawnay kilkila kalkala bay ahayd moti u fiirsa bal hadda akhi wa qaala alxajaj kolkaa isticaara ku jirta tasaafa haddaa maxaa ku jira tasaafa haddaa isticaara ku jirta wa qaala alxajaaj baa yidhi khudabihi khudbooyinkiisii mid ka mida ah. xajaaj binu yuusuf ninkii la odhan jiray dee nin imtixaanu xajaaj binu yuusuf ayaa hadalkan lahaa balaayo dagaalyahana buu ahaa haddana eeg culimmada islaamka waad la yaabaysiin dhowrsoonidooda ilaahay muxuu ummaddaa dhowray diinteenna cadaaladeeda markaad doonaysid bal culimmadoodun eega xajaaj binu yuusuf ragga berida ah uu laayey uu dhiigooga daadiyey maxaa lagu qiyaasi karaa dee boqol waa lagu qiyaasi karaa ama sababtiisa ku dhintay ay ka mid ahaayeen rag la wada yaqaanay hataa cabdullaahi bnu zubayr isagaa loo nisbeeyaa dilkiisii cabdulahi bn zubayr saaabi ma garanaysa saxaabigii haddana culimada ninka intaasoo saxaabi qacantiisa iyo intaasoo nin oo taabicihi ay ku dhimatay weli cid caayaysa lama arag maad aragteen ciddee si xunu caayaysa maad aragteen ibnu kaiir baan intaan arkay anigu ugu fogaado wuxuu yidhi qabax allaahu wajha ibnu kaiir wuxuu yidhi mataqaanaa tafsiirkiisa markuu ka hadlayay qabax allaahu wajha buu yidhi ilaahay culimada kale maxay sameeyaan aamalahu llahu bicamalihi bay yidhahdeen ilaahay camalkiisa ha ku abaaliyo ilaahay camalkiisa ku abaaliyo sheekh laguma diranin aamalahu llahu bicamalihi eh, wakhtigii cumar bin cabdilcasiis maadaamuu qofkani ahlu tawxiid yahay lama sahlan karayo ahlu tawxiid maadaamuu yahay lama sahlan karayo u fiirsa hadda xajaaj bin yuusuf ixdaa khudabihi inii la araa waxaan arkaa ru'uusan madaxyo qad ayna cad bislaatay waxaana uu dhowaaday kitaafuhaa goosashadeedii wa la saaxibuhaa anna ninkii goosan lahaa baan <laughs> rag baa yidhi ninkan hooyo xun baa dhashay bay yidhahdeen markay ka hadlayeen hooyada markay qiimaynayeen ilaahay baa og horta hooyadii nin baa furay qadiyad laakiin ku qoslaysiin buuna ku furay hooyadii xajaaj hooyadii ninkii hore qabay ee furay wuxuu ku furay wakhti barqina u bu cadayanaysa barin iyadoo cadaynaysunba arkayo wuxuu i gabadha waa ina furaa kasta waa la sameeyo waa lagu kari waayey war maxaa dhacay cilad sheeg sabab sheeg wuxuu gabadha xilligaa cadaynaysaa wi hadday xilligaa hurdo ka soo toostayna khayr male qof barinkaa hurdo ku gaadhay khayr male oo hurdo hadday ka cadaynayso khayr male khayr ma agyaal haddii ay xilligan cunto ay cuntay ka cadaynaysana gabadha caruurteedii horteed wax cunaysa ubadkeega horti wax cunaysa taa iyadana waan ka baqayaa buu yidhi aduu furay sidii buu ku furo nin dambaa guursado xajaaj bay u dhashay markaa inii la araa waxaan arkaa ru'uusan madaxyo qad aynacad bislaaday haddaba kelmaddaa ru'uusana akhi halkaa isticaara ku jirta laakiin waa makniyo intii hore musaraxay ahaayeen halkaa laga bilaabay makniya aynoo timid markaa inii la araa waxaan arkaa ru'uusan madaxyo kolkaa hadalkan asalkiisu wuxuu ahaa aru'uusu mil imaari aru'uusu milu himaari maxaa la sameeyey markaa aadaadkii waa la xadfay miluga ahayd aru'uusu himaarun baa soo hadhay mushabbahun bihigii himaar ahaana waa la xadfay marka horeba wajushabihina waan iska sii xadfayba maxaa soo hadhay keliya ru'uus baa soo hadhay ru'uuskani ma mushabbah baa mise waa mushabbahun isticaaradu horta maxay ahayd mushabbahu soo hadho mushabbahu makniyad waa makniya markaa haddaba alru'uus waa mushabbah marka la yidhaah talow ka lagu shabbahayaa waa maxay hadda u fiirsa akhi halkaa yaa lagu shabbahay haluu yaa lagu shabbahan koori midhostimar waa la jarayba midhihii oo midhihii ma joogaane maxaa lagu garan qof aarmu yidhaha masaajid baa lagu shabbahay aarmu midina yidhaha libaax lagu shabbahay aarmu midina yidhaha maywaraa baa lagu shabbahay midina kabaa lagu shabbahay talow maxaa kii lagu shabbahay wuuba xadfan yahay ku garanayaa khasaastiisaa meesha la keenaya wax khasaa'istiisaa kolba kaa xadfan wax astaamihiisiyaa meesha imanaya oo mid kale aadan u magacaabi karaynin ru'uusan markii simaar laga xadfay simaarku maxay ku sifoobi jireen aynacadbay kusiway bislaan jireen inii la araa waxaan arkaa ru'uusan madaxyo ayaan arkaa madaxyadaasoo qad aynacad bislaatay way wada bislaadeen madaxyadii waxaana waxaana dhowaaday qitaafuhaa goosidkoogii baa dhowaaday wainii aniguna la saaxibuha ninkii goosan lahaa baan ahay anna ninkii goosan lahaa ayaan u hanjamaad kululaa ninkani khudbadihiisu aad bay u kululaan jireen khubat albatn ninkii lahaayoo kale ayuu lamid ahaa khudabulbatn khudbooyin wada daba go oo xamdaladaa lagu bilaabi jiriya bisinka eh hanjabaadun laga bilaabayo ama gabayun laga bilaabaya bay ahaayeen iyo hanjabaad bisin iyo xamdala ay hadda waqtigiisa lagu bilaabi jiray kolkaa wuxuu odhan jiray bisinku waa naxariisa meeshaan naxariis lagu haynin ka daaya bisniya oo yaan xamdale iyo yaan naxariisba lagaa dareemin buu odhan jiray wa qaala almutanabi wuxuu yidhi mutanabi walamaa qaalat ilibilu imtadaynaa ila bni abi sulaymaan alkhuuba walamaa qalad markii ay yaraatay alibilu geelii markii uu yaraaday ayaan imtadaynaa u fuulnay ila bni abi sulaymaana ina abi sulaymaan ayaan alkhuuuba dhibaato u fuulnay dhibaataan anu gaadiid yar ka dhigtayoo waxaan meesha tegey anigoo faras yaroo gebigiisuba ama awr yaroo gebigiisuba dhibaato ka samaysan anoo saaran ayaan meeshii tegey buu ku imtadayna waanu fuulnay buu yidhi ila abi sulaymaan alkhuuub dhibaataanu u fuulnay halkaa ereyga isticaarada ah ee ku jira markaan raadinayno waxa weeyaan alkhuuub khuuub bay isticaara ku jirtaa khuuub waa jamcu khabin waana mashaakilka iyo dhibaatooyinka kolka waxaad egtaa tashbiihii haddaan soo celiyo waxaan odhanayaa alkhuubu milu raaxilati fi lisaal alkhuuubu mashaakilku milu raaxila waa gaadiidka oo kale filisaal xagga gaadhsiinta uu ku gaadhsiinaya halkaa doonaysid war maxaan ku idhi alkhuubu milu raaxila fi lisaal haddaba bal waxaad iga jartaa waju iga jar halkii ay iskaga egaayeen iga jar waa fi raaxila fi lisaale waxaad iga jartaa alkhuuubu karaaxila markaan idha ama milu raaxila aadaadkana iga jar alkhuuubu raaxila saw maaha mushabahun iga jar raaxiladiiso ma jir maxaa soo hadhay markaa mushabihii oo khuuubaa soo hadhay hadduu mushabaha oo khuuubihii soo hadho maxay noqonaysaa markaa marka mushabah keliya la sheego isticaaradu maxay noqonaysaa abal sheegi dee culimo isticaaradu makniyay noqonaysaa markaa marka mushabaha keliya la sheego hadihi alisticaara takuunu makniya ya akhi hadaba raaxilada xadfan waxyaaba astaamaheediiy meelahan ka raadiya imtadayna waa gaadiidka dhabarkiisa marka la koro ayaa imtadayna la yidhaahdaa kolkaa imtadayna in meesha gaadiid ku jiro ayuu kuu sheegaya isticaara makniya walamaa qalad markii ay yaraatay alibilu geelii markii uu yaraaday ayaan imtadaynaa fuulnay oon gaadiid ka dhigannay ila bni abi sulaymaan xagga ina abi sulaymaan alkhuuuba dhibaatooyin baanu u fuulnay waa isticaara makniya markaa wa qaala waxaa kaluu yidhi waana isla buxturigii une almajducuun fi lcufi tawaalkaramu wazaala canka ilaa acdaa'ika alalamu almajdu sharaftii cuufiya waa la caafiyey sawta sharaftiiba bogsatay buu yidhi almajdu sharaftii cuufiya waa la caafiyey id cuufiita adiga markii lagu caafiyey war haddaad bogsatay adigu sharafoo dhan baa bogsatay buu yidhi markaa almajdu sharaftii cuufiya waa la caafiyey id cuufiita markii adiga lagu caafiyey wlkaramu sharaf oo dhanna waa la caafiyey wazaala canka adiga ayuu kaa zuulay ilaa acdaa'ika cadowgaaga xaggiisa ayuuna u zuulay alalamu xanuun oo dhani xanuun oo dhani sawka xagga cadowgaaga aaday xanuun oo dhan baa cadowgaagii aaday buu adiga markii lagu caafiyey wlkaramu karamkiiyo deeqsinimadiina waa la caafiyey wazaala canka waxa kaa zuulay ilaa acdaa'ika cadowgaana u zuulay alalamu xanuunkii cadowgaagiiso ka xanuunsanaya bestiya waxaa lagaa doonayaa markaa almajdu cuufiya markaan idhaa kelmadda almajdu ah isticaara ku jirta mushabihu wuxuu ahaa almajdu milu lmariidi majdigana mushabaha mariidna waa aadaadkiina miliga ama kaas ama waxaad doontad ka dhigi doontaa waxay noqonaysaa halkay iskaga egyihiin majdigani wuxuu sharafta uga egaaday xagga ducfiga almajdu milu mariidi fi wuu daciifay ducfi baa ka muuqda sharaftii sida qof xanuunsanayaaba uu daciifo oo kale waxaa la samaynayaa bal hadda aadaad iga jar hadda waju ah fi ducfiya iga jar bal aadaadkana iga jar milu mariid miluda iga jar bal mushabahun bihiga mariid ana iga jar yaa soo hadhay markaa mjdi waa soo haray kolkaa mushabahun bihiga la xadfay maxaan ku garanayaa oo astaanu ah mariidka calaamadihiisii meelahan ka eega ar muxuu ah astaamada mariidku maxaa ka mid ahaa coofiya ka waran wuu bogsaday markii la yidhaha meesha inuu mariid ku jira mayayna kuu muuqanin almajdu sharafta cuufiya waa la caafiyey id cuufiyta adiga markii lagu caafiyey wlkaramu deeqsinimadana waa la caafiyey wazaala canka xaggaagii waa ka zuulay ilaa acdaa'ika cadowgaa ayuu u zuulay alalamu xanuunkii ayaa adiga kaa zuulay insha allah halkaa hainoogu joogo maanta wallahu aclam